हलिए फुलियै हौलगल किमान्दा बै हम्बलियलेना है हलिलबो कबदन हलिए यदि फुलियै हौलगल किमान्दा बै हम्बलियलेना है haliilabo ka badan hayeeyadii fuliyey howlgalkii maandaabe hambalyaleenahay hal iilabo ka badan halyeeyadii fuliyey howlgalkii maandaabe hambalyaleenahay hal iilabo ka badan sidiiqi weeyaano sadrigan ku qornay siday u xaasuuqeen saliibigii reer galbeed sidiiqi weeyaano sadriga ku qornay siday u waxaa suuqeen saliibiin ree galbeed sidiiqin weeyaano sadriga ku qornay siday u xaasuuqeen saliibiyiin ree maraykan laayeeno midadkooday waareen madaxi ka toogteen midmid iyo jamacba maraykan laayeeno midadkooday waareen madaxay ka toogteen midmid iyo jamacba diyaarada hodibay dabka qabad siiyeen daa'imow allahayow darulfirdowsaageey diyaarada hodibay dabka qabad siiyeen daa'imow allahayow darulfirdowsaagee